salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu raximah اllahu tacaala wamin haؤulaa'i man yurajixu alxaja ila almaqaabir cala alxaji ila albeyt waminhum man yurajixu alxaja ila albeyti lakin qad yaquulu axaduhum inaka ida zurta qabra shaykhi maratayni aw halaaa kana ka xajatin waxaynu ku soo jiray aqwaashii sheikhu lislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi ee ku saabsanayd qolyaha qabuuriyiinta ah ama mushrikiinta dhaqamada ay sameeyaan ee ku aadan qubuurta ama awliyada xabaalan iyo xadgudubka diineed ay nimankaa sameeyeen dhowr nooc buu xalay sheekhu kasoo soo sheekeeyey wuxuu wa min haaulaa wa min haaulaa'i almushrikiina alqabuuriyiin waxaa ka mida man duul baa ka mida yurajixu rajaxahaya alxaja ila almaqaabiri maqaabirtoo loo xajiyo oo la aado ayuu fadilahayaa wmin haulaa'i waxaa ka mida ah man yurajixu alxaja ila almaqaabiri cala alxaji ila albeyt wuxuu ka rajaxayaa in maqaabirta la aado meelahaas lagu siyaaraysto iyo meelaha layskugu taga la aado ayaa asaga la qiimo badanoo xajka iyo beytka ilaahayba ka qiimo badan wa minhum waxaa ka mida ah qolyahaasi man yurajixu alxaja ila albeyt beytka loo xajiya niman xoojiyaa ku jira oo kacbada in la aado ay la fadli badan tahay laakiin qad yaquulu axaduhum midkood inuu yidhaahda laga yaaba oo intaa uu ku daro innaka idaa zurta qabra shaykhi sheekha qabrigiisa haddaad booqato sheekh hebel qabrigiisa haddaad tagto maratayn laba goor aw alaaan ama saddex kaana wuxuu noqonayaa ka xajatin adoo xaji oo kale haddaad qabriga sheekh uweys tagto ood biyoolow tagto ama aw mxuu ahaaye barkhadla tagto ama aad meheblaayo tagto adoo laba goor xajiyay aad laba goor qabrigaa tagto adoo mar xajiyay la mid tahay toddobay u bannaan jireen toddoba goor qabriga hebel ruuxii taga asagoo xajiyey bay la ajirtay ay jireen wa min annaasi dadka waxaa ka mida man ruux baa ka mida yajcalu ka yeelaya maqbarata shaykhi wadaadka qabrigiisa bimansilati carafaati carafoo la istaago yowma taasic yay muslimiintu xajka iyo acmaasha xajka carafo tagaan sida adoo carafo tagay baad la mid leeyihiin oo carabo taagan yusaafiruuna ilayha maqaabirta u safraan iyo qubuurta waqta almawsimi xilliga xajka xilliga xajka la gaadhaybay aadahayaanba mawsimkan hadda wuxuu sheekh oga jeedaa maalinkuu ninka wadaadkaa dhintay ama meesha lagu xabaalay ama uu dhashay bay ayaguna carafo ka dhiganhayaan fa yucarifuuna waxay ku carafaysanayaan biha bilmaqaabiri aw ilmaqbara kamaa yucarifu lmuslimuuna muslimiintu siday ugu carafaystaan bicarafaatin innagu sidaynu carafo u istaagna in ilaahay meesha ugu barinin maalinka barakaysan ilahay u caabuudno niman waxaaba jira sheekh hebel maalinku dhintay ama dhashay ama la doogay iyaguna meesha ku carafaysto meeshaa taga ciyaadan billaah kamaa yafcalu haada yufcalu haada sida kan hawshan loo sameeyo fi lmaqribi walmashriq galbeed iyo bariba waa lagu sameeyaa mashriqadda wuxuu ujeeda sheekhu alcaalam alislaami wixii andalus ka soo hadhay ayuu mashriq u jeedaa maqribkuna waa andalus wixii la halmaala ilaa afrikada waqooyiya ee tunis iyo algeria iyo maqrib iyo muritaaniya dhulkaas ayaa iyagu maqrib aladnaa loo yaqaanaa andalusna maqrib alaqsa baa la odhan jiray intaba waa ka dhacdaa wey meeshay muslimiintu joogaan iyo bilaadday muslimiintu sheegtaan oo dhanba hawshaasi waa ka dhacdaa weye wa minhum waxaa ka mid a man yajcalu asafara ila almashhadi manduul baa ka mid a ah, yajcalu ka yeelaya asafara in loo safro ila almashhadi meeshan layskugu tagay qabriga ah iyo walqabri qabrigaba aladii kaasoo yucadimhu uu weynaynayo afdala mid ka fadli badan min alxaj bidacdu markay socoto socoto waaga dambeed halkaasay gaadhaysa nin waxaa ka mida ah eh, mushrikiinta iyo qabooyinta ku jira in loo safro mashhadka waa meesha layskugu tago maqaamka sheekh hebel xarunkiisa xaramkiisa meesha lagu kulmo weeye mashadku iyo qabrigiisaba wuxuu ka dhigahayaa mid ka fadli badan xajkaba wayaquulu axaduhum liaxadi lmuriidiin midkoodba wuxuu ku odhanayaa ardadii muriidiinta waa inaga soo marra waa nimanka wadaadaha daba taagane dariiq baan idinka qadanaynaa iyo suluug baan idinka baranaynaa iyo ilaahay qaabka looca baan idinka baranaynaa shirki iyo baatil baana la baraa wayaquulu axaduhum axadu lqabuuriyiin waalmushrikiin almuntasibiina ila alislaam mid ka mida ah wuxuu odhanayaa liaxadi almuriidiin ay liaxadi talaamida ardada qaybo ka ah wuxuu ku odhanayaa waqad xaja ardaygaasoo xajiyey sabca xijajin todoba muxuu ahaaye xaj ilaa beyt illaahi alcatiiq beytka ilaahay muxuu ahaaye la xoreeye ama fogaa ama qiimaha badnaa oo xaramka ah dee atabiicunii ziyaarata qabri shaykhi bilxijaj sabci wuxuu odhanaya toddoba goor baan xajiyey oo beytka ilaahay aan tagay hal ziyaaroo qabriga sheekh hebel aad tagtay madiina iibsanaysa bimacnaa toddobadaa xajba waxaa ka ka khayr badan weeye hal mar oo qabriga sheekh hebel la tago attabiicuni wey yabaa idinka go'an attabiicuni ma iga iibsanaysaa ziyaarata qabri sheikh sheekh hebel qabrigiisa tegidda aan tageen booqday bilxijaji sab toddobadii xaj ma igaga bedelanaysaa toddobadii xaj een la imid een safarkaa dhir u galay een acmaal lxaji walmanaasik oo dhan ba la imid hal ziyaaroo qabriga sheebel aan tegin ma ku bedelanaysa bal dhibkaa eegaata fa arday baa arday intaa weydiinaya laba muriid weeye laba muriid sheekhi weynaaye marka nimankanba yay isula tageen sheekhi baa yuu la soo tashaday fa qaala shaykhu wuxuu yihi low bictahu wuxuu ku odhanayaa ka iibiso ninkaa toddoba goor xajiyey haddaad adigu ziyaaradaada qabriga sheekhbel aad tagtay aad kaga bedelato low bictahu lakunta maqbuunan in la dagaad noqonaysa waad dhacanta adaa dhacan waa lagu dhacay waa lagu qashiinsaday reemiinimaa lagugu helay waa kuu dhammaatay ma adoo soo jeedo miyir qabaad sheekh hebel ziyaaradiisa ku bedelinaysa toddoba xaj toddoba xaj ma ninkaas qabriga sheekh hebel tagay ee shirkiga ku dhacay ee mushriga ayaa <laughs> dagan oo nin la dhacay ah oo shaydaan dhacay mise ninka toddobada xaj xajiyey ayaa dhacan waxaas moogtay hadday mxuu ahaaye lagugu dabarogo wuxuu maqluub kuu galo wax kastaa kaa soo bixi maqbuuna nin la kadiyaa ama mxuu la dagay baa tao wixii mxuu ahaayey shaygii qiimuusan laga siiyey waa nin la bahdilay baa oo la gowracay wa minhum man yaquul waxaa ka mid a ah mid odhanhaya man taafa biqabri shaykh qabriga sheekh hebel ku dawaafa sabcan kana ka xajati xaj buu la mid yahay toddoba goor rix ku dawaafo tana innaga inugu badnayd qabri kasta waxaa lagu dhehdaa toddoba goor dawaafto bas weeye marka hadda biyolow la tago baabuurku asagoon laga degin siteymanogtada iyo baabuurka naytunka la saaran yahay baa lagu wareegaya toddoba goor baad ku wareegaysaa eh, mxuu ahaay salaam caleyk sayid uweys salaam caleyk baa lagu soo galaa lagaba degi mahayaba baabuurka markuu toddoba goor wareego oo dawaafku dhammeey dawaafulquduum dawaafulquduumkii eh, xajkii waad garanaysaan dawaafulquduumka ma kala dhammeeyaa laga daadanhayaa ayb markaasaa qabriga isku laynhaya waa in la kala horo ayb wa minhum man yaquulu ziyaaratu almaqaara maqaaradu waa godka meelaha godka goofofka ee barakada lagu sheega weeye sida qaaru xiraa iyo wixii la halmaadoo kale <clears throat> ziyaaratu almaqaarati alfulaaniya godka hebel oo la booqdo alaaa maraatin saddex goor ka xajatin meel godoy baraka ku sheegaan ama ayagu ay calaamad saarteen ama shaydaan u waxyooday ee waxay leeyiin godkaa ninkii taga ee ka soo caba ama habeenna ku soo khalaaweeya ama saddex goorba taga nin xajiye buu la mid yahay haaulaa'i mushrikuun kafaratun daalluuna murtaduun wey kuwa noocaas ee waxaa la taagan ninkii la odhan jiray xajaaj abulxusein mansuur bn abulxusein oo qarnigii saddexaad sagaal boqol iyo saddexdii cafwan meelaha taqriiban la dilay culammadii muslimiinta ya xallaaj baan rabaa xallaaj alxuseyn mansuur zindiiq buu ahaa culamada muslimiinta xilligaa jooga waxay isku raacay inuu gaal yahay fa qutila riddatan wa zandaqatan sayfu sharci baa ka adeegay garbihiisii waxaa la kala fogey luquntiisi waa la kala fogey maxaa uu ninkaa lagu dilay niman muslimiinaa soo dacweeye qudaad baa soo dacweeye culamaa soo dacweysay qaadigii baa garta qaaday qaadi maaliki ah oo usuul maalikiya ku shaqayn jiray iyo xanafi ah ayaa gartiisa loo dhiibay ninka xanafigaabaa ka shakiyey qudaata almaalikiya maalikiyadu waxay leeyihiin dareen dheer bay leeyihin sandaqada way uriyaan sandaqada iyo kufriga meel fog bay ka uriyaan waa niman cadcad weeye maalikiyu seeftooda waa galadahay afarta madhab madhabka ugu adag weeye fii muxaarabati azanaadiqati walmurtadiin in yarba haday kaa ursadaan malagaabaa galay ilaa uu dahabi ka calaacalo u yidhi qudaadda maaliki waxaan ka codsanayaa seefta inay tartiibiyaan by kitaabka zalazaqlcilm wuu kaga hadlay qudaat lmaalikiya weliba mutaahirintooda way siidha badnaayeen ragga hore laakiin niman culama ahay xallaaj marka la qabtay waa la xidhay muddaa la daba taagnaa wuxuu waxaano dhan wuu inkaray wax kastoo lagu soo dacway waa inkaray fa adhara atanasuka waalcibaadata waاzuhda wاlwarac xaal miirad salaatuleyl qiyaamuleil soom sadaqo toosnaan waaba nin nuur hayaba wixi o dhan wuu waxaanoo dacwo ah oo lagu soo eedeeyey maxay tahay baa layidhi wuxuu waa xusaad kulligood way xasdahayaan kan hadda kahor baan isku dhacanay kan aabbihii baan col ahayn kan waa maxay sakiir cullow baa naga dhexeeya kanna kan laftirkiisu reerka annaga reerkiisu yaa waagi hore islayn jiray wuxuu dhan meel buu kala tuuray hadalla cadcad baa la keenay wuu inkiray hadday jiraana tubtu minhabu laakiin maba ictiraafsaniba waagii dambaa nin xogtiisoo dhan bahayay ninkan waa shaydaan murtad wey maxaa jira anuu igu yidhi buu i muxuu ahaaye hadaad xajku ku dhaafo xajku hadduu ku dhaafo adoo soo diyaar garoobay oo ku talagalay xajkii aadda alla oo kugu dhaafo anugu waxaan kuu aqaanaa xajkii ajirkiisa ku dhaafay meelaad ka helayso haye bayd ilaahay oo qiimo badan oo masaa intaad tagto ood ku dawaafto toddoba goor salaada badan tuko sadaqaadna labax agoon soddon ana maalinkaa dharji oo xoole ka dharji masaakiinta iyo dad muxuu ahay araamisha iyo eh, garoobyadana xoogo u naxariiso salaadana meesha ku tuko ilahna sabcan u bari waxaad helaysaa ka ajri xajatin taama xaj taama ajirkiibaa lagu qorhayaa waxaa leeya haadihi zandaqa inaga kuwaneegaad waay samaynayaan kuwan waxay samaynayaagu ninka asagu beyd ilaahay oo masjida intaad tagto ood arcadcad xidhato ood xurmayso oo toddoba goor ku wareegto tacdiiman libeyt illaahi oo masaajidka ah kadibna ku tuko sadaqana faraq masaakiinta agoonta iyo ka dharji ilaahayna bari ajri inta lag baad helaysaa allaaja waxaan maxay ta wuxuu idhi haadaa waan haddana waan ictiraafsanay maxaa jira xaggee ku hata fii kitaab alikhlaasi lixasan albasri bay ku tallaabo kitaab le kitaab alikhlaas oo xasan albasri uu qoray bay masaladaa ku taallaa qaadiga hawsha xukumaha iyo xanafiga iyo iyo ka maalikigaba kitaabka u yaqaana wayna haystaanba aw kitaabu salaa dahabi kitaabu salaa buu yidhi sheekhiisa ibnu taymiya kitaab likhlaas buu yidhi labadaa kiisaxan ilaahay baa garanay almuhim kitaabku uu yidhi hawshaa ku taallaalay kaadib baa tahay zindiiqa ana ataytu cala alkitaabi kullihi walaa yuujadu maa dakartahu buui waxaad sheegtana kuma yaal kitaabka keena qararab saar naga tus baa leeyahy naqaskii baa ku dhegay qabtaa le leexaa la saaray surkaa la gooyey faqutila zandaqatan waridda hada kufr inaad xaj ku sheegto meel aan xaj ahayn oo tidhahda masaajid lagu dawaafay baa xajkoo kale ah oo dhar cadoo la xidhoo baftay iyo sadaqa la bixiyay baa xajkoo kale ah zandaqatun wa kufrun biijmaaci salafi saalix wa qatalu lxallaaja calaa haada wixii kaloo dhan wuu inkiray kufriga kaloo dhan wuu inkiray taasaa makhraatiyaal loo helay iyo iqraar binafsihi faqutila riddatan sayfu sharci baa ka adeegay biijmaci salaf saalix kuwaan maxay ku leeyihiin qabriga dhawaafa xajka ka fidla badan toddoba xaj ku bedelan maay ziyaarada sheekh hebel maqaar alfulaani kii taga waaba xajiyeyba haaulaai murtaduun kuwan haddaysan gaalo ahayn gaalama jirta adduunka in lagu lugoyn ayib haddaad ugu doonayso murtad mushriga inaad koofiyad noogu caamiso gabdhaha noogu guuriso baktiguu gowracan ummadda aad cunsiiso taas meel kale la aad hawsha hawl ka shaqayn maxamadiya nab xmed soo diray ma ah ciyaadan billaah wa minhum waxaa ka mida man yaquul man yaxkii cafwan man yaxkii mid ka soo tabin baa ka mid oo ka soo guurin can shaykhi lmayiti odayga dhintay annahu qaala inuu yidhi markuu dhiman hayay ama ka horba kullu khawatin tilaabo kasta ilaa qabri loo soo qaado ka xajatin tilaabo kastaoo qabrigayga loo qaado waa ka wa ywma alqiyaama maalinka qiyaamana laa abiicu bixajatin tilaabada ayadana xaj u dhigi mahayo maalinka qiyaam tilaabadii qabrigayga loo soo qaada xaj uma dhiganta wey ninka marka ay dhaafto wey ziyaaradaydu iyo qabrigayga la soo agaaday ninkaas waa nin mxuu ahaay dagan weeye waa nin la dhaafay wey wa ankara bacdu nnaas dadka barkood baa inkira daalika arrinkaas bacdu lmuslimiin waxoogo weli ay caqiida ku dambayso ayaa diida hawshaani qabisho hebel xaj buu la yahay tilaaba ninkii qaada jannadiis waa horay weeye ayib xerta sheekh hebel kul ayagu waxba la weydiin mahayaba annagoo kuwaliyaan soo marrayba annagoona soo regaystayba xerta sheekh iyo inta ijaasadiisa gashay iyo silkigiisoo dhanba laa yuxaasabuun walaa yucadabuuna yowma alqiyaama aw xerta sheekh waa kuwa gala jannada ku dareera kulligiin laa tusalli walaa tasuumu walaa tuzaki walaa taxuju faasiq min afjari lfujuur baa tahay marka waa jannadaad gelaysa indhaha lagu qaban xarig dheeroo lagu dhiiban ulsarora lagu dhiiban kaas wax lagu akhriy bas ijaazada waa asaxday mar haddii ijaaza lagu siiyey fartaa doonto qor shaydaan fircawni a noqo mar haba haddaad xerta sheekh tahay jannadaada waxaa waa hore kagal wey hore kagal wey dadkaasaa nimanka haysta dayib hadda waxaa jooga muxuu ahaayey meelaan ka warqabo waxaan noo waxaan jiraa siddeed boqol oo mid yidhaa jooga saddex boqol oo haye anoo siddeetan iyo shan jira jiraan dhintay afartan sano ayaan qabriga ku jiray bacda arbaciina sanaan qabrigayga ka baxay yaman baan tegey yaman baan afartan sano macallin ka soo ahaa kadib baan ka soo noqday kenyaan imid inta in la eg baan jooga haddana xageed ku noqotay waxaan ku noqday darkaadhowr iyo mxuu ahay etoobiyaan ku noqday hadda etoobiya jooga ayb abshir alla weydiy abshir baa wala aad u garanay almuhim way nool yihiin waa dhooban yihiin niman noocaasaa dhoobanba niman waxaa dhooban yii mxu haweenka qoyska ree hebel jilib yar oo ay ilmaadeer yihiin iyo haweenka ree hebel carshiga rabbiga bay iga meersan yihiin tudoonu fuuli midu doonuu ka dhali waa niman ogaadeena ma ahada soomaali kale taye yaa waxba lasfiirin koonfur loo yaacin marka waa niman noocaas way dhooban yihiin gabarh walaalkeed ya mxuu ahay lix walaalaheeda ay la joogaan baa xaamilaa la arkay waa sidee baa nayaa ku ureeyey sayidka sayidkii waa kan meesha fadhiya shaydaanka wax dila lama hayo lixdinnin waa cabsan haya masjidka lala hadli karaa ah. sayid waxaa le waxaad gudubtay maxaad annagaaba ku siin lahay noo weydiisan weyda maya wax cirk diiwaanu raxmaan bay ka mehersan tahay carshu raxmaan baa laga soo meheriyey ayib kuwiinni idinku aad mehersateenee wadaad iyo qaaday idin ima dhoodheeyey waxbaba kama jiraane midani zaynab bay la mid tahay min eh, cabshuramaan ba laga soo meheriyey saasuu wadaadku iyo nagu haystaa waa dhaweyd buu mowdku ka adeegay shaydaankaas lacanatullahi calayhi wacalaa man itabacah <clears throat> wa yowma alqiyaamati laa abiicu bixajatin maalinka qiyaamana xaj ku bedelan mahayo wax xajoon ku bedelan ma jiro ayib kii muxuuha muuse adeerkii waa idinka sheeg hadda ka hor isaguu dhinto toddoba maalmood hallaykaadiyo musaadeerkii suufisamatar toddoba maalmood hallaykaadiyo buur toddobada maalmood markay dhammaato qabrigay ha yimaado qabrigayga haddaad timaadaan oo ku jira halsha nooca noocaas intii la gowraco qur noocaas ha lay soo akhriyo ha lay duceeyo meeshu waa ka bixi waaye haddii saanoo ka baxay duulay aad timaadaan hadde waxaa weeye meeshaasi ha la barakayso ha la dego waa laga warsugay qabri baa lagu xabaalay maalinka toddobaad baa la tegey qabrigoo maran oo wax ku jira jirin oo nin farawaaweyn oo cagaaweyn ka rucleeyey uu ka booday baka faraduglaa loo yimid waa laisku aafayna ma og tahay meesha hadda ree afgaa caabuda way fadhiisteen waxay ka dhigteen meel weyn oo hadda lagu caabudo wuxuu dhintay sagaashan iyo toddobadii meelaha taqriiban oday dhinta muuse adeerkii ah almuhim nimankan waa dhoobayn sheekhu ka hadlaayo meel kastay joogaan meel kasta meelaan laga helin ma jiraan marka nimankaani ayaga ah iyo inta daba taaganba waa isku baab isku baab wey wa minhum man yaxki can shaykhi اlmayiti anahu qaala kulu khaطwatin aw khuطwa ilaa qabri aw ilaa qabrihi bacdu nusakh kaxajatin wayowma alqiyaamati laa abiicu bixajatin waankara bacdu الnaas muslimiinta barhkood baa qoonsadoo diiday dalika arrinka ay daldalhayaan beentay bakhtiga ah xaj bay ka fiican taha iyo awliya ilahay baanu waan biibahayaa iyo ee ziyaarada qabri hebel waxaa weya xajkao dhan qiimo badan tahay wadaaddaa diiday fatamaal lahu shayaan ninkii yar qoonsaday ila caamadu qayb waxaa ku jirta xoogoo fitra ku jirta waxaan ogolayn oo diidahaya islaam baa carshi iga mehersan iyo anigu eh, tukan mahaya jannaan iska gelhayaa iyo eh, eh, waa doqon wuu ku caayi markaas la odhanaya waa duco oga jeedaa hooyadaa waxaa ku samey kudhi nin sayid lagu leeyahay waa hooyadaa jannada lageyu jira waa ducay ku noqonaysaa duco aabbaha alla naar buu ka odhan aabbaha alla janneebu ujeeda lagu leey sayidku saas weeye nijaas xaaraanaa toogu dhihi jannagalaad ujeeda lagu leey jannagale baa yuu ujeedaa waa niman noocaasoo dabbaalla oo baantood ah, wax loo fasiri oo loo awiili baa ummaddu rogayba fatamaal lahu shayطaanu shaydaan baa iskugu sawiray bisuurati shaykhi shaykhi suuradiisi fii manaamihi intuu asagu jiifay hurdada dhexdeedii wa zajada wuxuuna eh, ka canaantay can inkaari dalika ninka caamaga u xoqoonsaday ayaa shayddaanba u soo hambaalleeyey saad u saxe shaydaan baa u yimid sheekhiiba iska soo waryaa hebelow maanigaa ziyaaradaa diidan maanta markii saa laguu sheegay soo adigoo qoonsaday ma ma haddaad keentay in ziyaaradayda aad diiddood aad ka qalbi qabsato wadaadkoo gerirahay isku xaarahayaaba imanayaba diyaar wax kastaba sheekhu cirku jiraa wax kastaba laga qaado waa nafs alqadiya nabigaa ka warray rabbi wasalaamu caleyh dajaal waxaa ka mid a kaartooyinkiisa iyo muxuu ahay abaatiish ummadda uu ku lugeeyo insaan buu imanhaya rabbigaasoo mi maya kaadib dajaala tahay nabi maxamed noo sheegay war anu rabbigaa baan ahay matid rabbigay dajaal oo nabigu ka sii digay haddaan labadii waalidee ku dhashay intaan u tago qabrigooda soo bixiyo oo yidhaahdaan waa rabbigaa ee rume may rumaynaysaa xadiidkii bazaar iyo axmed markaasuu odhanaya ma haddaad hooyada iyo soo noolayso haa oon ku hor oo ku dhahan rabbigu ku abuuray weeye raac habeeninini ma iyeelaysaa haa inakeed qabriga baa la tegahaya hebelow iyo heblaay soo baxa fudfud way soo boodeen hooyada aabbaha ood garanaysid hooyow duca ma dooni haa iyo janno iyo inaad jahanaba ka badbaaddo aabbow kan ma dooni haa ilaahay ku abuuray way raac warrame nabi maxamed baa xogta bixiyey wa inamaa humaa shayطaanaani tasawaraa bisuurati waalidayh nabig uu sl slm waa laba shayaan oo isu ekaysiy labaysi waalid ila shaydaanku yatashakal bahal buu iskaga dhigi halaq buu iskaga kaa libaax buu iskaga dhigi qolyihi remiiga markay ziyaarada bixin waayaan jin lagu diri jiray jinkii baa noqon oo muxuu ku noqonaya muxuu ahaye shabeel iyo muuq shabeel iyo libaax iyo dhurwaa iyo dawaca aanaan laabanaynaba eber geeli baa laga dhigaya xoolihii balaayaa ka dhex mar damba ninka waxba diidi maayo ilan jin laga adeejiyey bahalo baa lagu sii daayay ruuxaanti reer sheekh oo noqotay bahalo mas iyo halaq baa lagugu sii daynba islaanti baa la soo karoodi oo neefkii baa la qaniini oo hashima candhada laga geli oo aagada muxaadee bismi illaahi araxmaan wax kasta diyaar wey halkaasay ka timid wadaad wadaaddo eh, culumo dad ekebay kugu dishaa abeesana dhul ekebay kugu dishaa meeshaasa ka timid abeesadu adoo iska socdon bay carraday u eg way ku saydhaysaa fuuf waa kuu waa taallaaba qaadan baa wadaaduhu iyo culummaduna dad baynu moodaynaa dad mayna waa balaayo maxaa wadaadka waxu diidaan oo dilin bay arkeenba wadaadka ay dhahaan waxba bixin mayna inta anaga nagu yartahay ee sheegal ziyaadada maanta ma bixin kara sanadka horaan bixiyaha laga leexdo qalafku waaba yaalaa ninkii jin baa laga adeejinaya ruuxaamo iyo qoormaa lagu sii daynhayaa marka waxay dhaheen culumu dabay kugu jir dadna ma ah waa jin bay waa bilaayo kale marka waa la iska ilaaliyo axmed wa hore la regeysta beerkoodii baa la xanjariyey beerkoodi beerka lagala baxay fatamala lahu shayaanu shaydaanka wuxuu iskugu ekaysiinayaa bisuurati shaykhi shaykhuu inkirsanaa hawshiisii fii manaami markuu seexday wa zajarahu shaykhii baa ka canaantay can inkaari dalika mar dambe hawshaa inkarin baale wa haaulaai sheekhuislaam ibnu taymiya warkiisa cad u fiirsa hadda wa haaulaai kuwaan soo sheegnay iyo wa amhaaluhum wixii la halmaalee la mid ah salaatuhum salaaday iyo wa gowracoodu ligayri rabbi alcaalamiin cidaan alla ahayn bay siiyaan baa waa dhammaatay salaadoodu nusugoodu gowracoodu meel kale aaddaa laysat lilah falaysuu calaa millati ibraahiima imaami اlxunafaa'i walaysuu min cumaari اlmasaajidi nimankaas diinta nebi ibraahim ma haystaan baa yatiim maxamed mushrikiin wey mushrika alcarab baabadhaamaba lannahu mushrika alcarab maysan jirin meelay aaminsan yihiin beyt kale inay ka fadli badan tahay la soo heli maayo iyo buqco barakaysan ooy leeyihiin beydka ilaahay bay ka qiimo badan tahay carab maysan aqoonin laakiin kuwan waxayba kudheen baa qabriga sheekh beli maqaarar falanya baa ka qiimo badan falaysuu kuwa maysan ahaanin calaa millati ibraahiima imaam alxunafaa diintii nebi ibraahim ee ahaa dadka muwaxidiinta imaamkooda alxunafaa jamcu xaniif xaniifkuna waa almustaqiim lidiin illaah calaa diin illah almuttabic lidiin illaah ama awilxaniif almaa'il min ashirki ila altawxiid idan ninkii noqon waayo muwaxid meel kaleuusan seegin ilaa mushrik man lam yuuxid fahuwa mushrikun ayib idan haddaad muwaxid noqon weyda iyo muslim calaa diini ibraahim inamaa anta calaa diini shayطaan labadaa wax u dhexeeya ma jiraan labadaa good mid seegi maysid walaysuu maysan ahaanay min cumaari almasaajid masaajidda ilaahay nimanka camir ee ku tukada ma aha salaadood maxay tahay salaad baadila wey aladiina cumaartooso qaala allahu tacaala fi ku yidhi inamaa yacmuru waxaa buuxshoo camiro oo yacni nooleeya masaajid allahi man aamana billahi walyowmi alaakhir wahaulaai lam yuminu billah wainamaa ashrakuu billah facumaaru masaajid illaah masaajidda ilaahay kuwa camiraay laa yakhshawna ila allah alla axad aanay kama baqaan wa cumaaru mashaahid alqubuur qubuurta goobaheeda kuwa camira ee fadhiya yakhshawna ghayra allahi allah axad aan ka inbay ka cabsadaan wayarjuuna waxay khayr iyo wanaag ka rajeeyaan iyo badbaadi iyo nabadgalba iyo samatabax hayr allah xataa ana aa'ifatan ilaa koox min arbaabi alkabaa'iri min asxaabi alkabaa'ir koox mooryaano kuwa dunuubta waaweyn galay ka mid a aladiina kuwaasoo laa yakhshawna aan ka cabsaynin allaha ilaahi subxaanahu wa tacaala fii maa shay aan oga cabsayn yafcaluuna ay samaynhayaan min alqabaa'ix xumaanta waaweyn zinada baktiga dhaca boobkii iyo xadgudubka ay samaynhayaan ilaahay ugama cabsadaan kaana axaduhum midkood wuxuu ahaa mooryaankaas jiriga ah idaa ra'aa qubat almayit ninkii dhintay qubadiisa qubadii loo dhisay maqaamkii loo dhisay masaajidaantaas laga dul dhisay gurig qabrigiisi markuu arko awil hilaal ama bisha uu arka alladii bishaasu calaa ra'si اlquba maqaamka ama qubadda madaxeeda ku yaala bil baa laga qutmay waa artay masaajidda bil saas lagu sameeyaa oo calaamo islaam ay leeyihin meelaha lama yaqaani khashya ninka mooryaanka wuxuu ka cabsanayaa min ficil fawaaxish xumaantu inuu sameeyo masaajid ilaahay danka ma laha culummada danka ma laha ilaahay ka cabsoon maayo dayib wuxuu doonuu samayn laakiin asagoo qabrigii sheekhbel u muuqdo ama qubaddiiyo maqaamkii sheekhbel arkaaya ama bishii bay u muuqata meel fog uu ka arko xumaantu iska ilaalinaya sheekh baa jooga sheekh waa la ixtiraamo sheekhel baa ku arkahaya idan wuxuu oga cabsanayaa qabriga sheekh hebel iyo sheekh hebelkii suusan alla subxana wa tacala uga cabsanin wa yaquulu axadum lisaaxibih midkoodba kale wuxuu kuha mooryantaas la hadlay mooryantaas la hadlay wayxaka war magacii jir haadaa hilaaluquba waxaa inoo muuqda meesha ku sinaysan meeshan been ku sheegin qalbigaada ilaali waa khushuucsan yahay waa isdhowrhaya qubaddii sheekh hebel baa muuqata fayakhshawna waxay ka cabsanayaan mooryaantu iska badaa kuwooda kale almadfuuna taxta alhilaal midka lagu xabaalay bisha hoosteeda odayga meesha ku xabaalan ee bishu ka buu ka cabsanaya yakhshawna aladii khalaqa asamaawaati walard ka cabsan maayo allaha cirya dhulba abuuray wa jacala ka yeelay ahillata asamaa'i cirka xidigihiisa iyo bilihiisa ka yeelay mawaaqiita madalo iyo xilliyo linnaasi dadka lagu talagalay iyo walxaji xajka lagu garto bilaha iyo xidigaha iyo waxyaabahan waa astaamo iyo calaamaad lagu kala saaro waqtiyaa lagu garto wey allihii bilaha abuuray cirka wareejiyey ee wada ee maamulahaya addoonkana dilay ka cabsan maayo <coughs> wuxuu ka cabsanaya wadaadka meesha ku xaban waxaa intaa u dheer markaa tira waxaan iska daaya way ku cabsinayaanba musheekhi bilaha iimaankadaa loo yaabaa cadda sagaal haddaad tobnayso ah, caawa qorax baa ku dhag waagu hadduu kuu bariyo maxaa jira sheekh bilbaa kaa adeegahayaba shirkigii bay kuugu hanjabiba in naquulu ilactaraaka bacdu aalihatina bisu nabi lahuud baa lagu weeraray ayib wa haaulaai idaa nuudiru kuwaa marka lala murmo lala doodo munaadara dood cilmi lala galo khawafuu waxay cabsiinhayaan munaadirahum ninka la doodahaya baabulkhoof bay kugu furahayaan aakhir waaba la yaqaanaba sheekh hebel ninkii laga kari waaye khaatumxuma ku dhintaa iimaankaa laga qaadaa haye xoolaha laga geli oo caqligaa laga geli oo caafimaadka laga geli weligiiba tafantoof baa ku dhici ha degin hana joogin baa ku dhici duuflaal buu noqon madadar waaga dambe dawdar xadhkaha laga furtu noqon haya laga soo gaadhay leeb oliyaa ku dhacay leeb oliyo ayaa ku dhacay culamaa fiirisay waxaasaa laguga cabsi soo garan maysaa hawsha aad baa loo yaqaana beelata kamaa sanaca almushrikuuna biibraahim siday mushrikiintu ku sameeyeen nabiyulahi ibraahim qaala tacaala waxaajahu ibraahim waxaa la dooday qowmuhu tolkii ay filah fii tawxiid ilah bay kala doodeen qaala atuxaajuunii fillaah ma waxaad igala doodaysaa ilaahay tawxiidkiisa ay filah fi diinihi wa tawxiidii idinku mushrikiin baa tihiin waqad hadaan hadaanii ilahay u ila tawxiidi u hanuuniyey wa nafyi shirki walaa akhaafu maa tushrikuun walaa ahaafu ka cabsan mayo ku cabsiy waxaa lehda hawshan dajin weyda malagaabaa galay wiil baad noqotay far dheeraatay noqday aabbaha iyo tolka iyo qaraabo dhan baad khilaaftay wiil iyaho malagaabaa galaalay walaa akhaafu maa tushrikuuna bih ka cabsan maayo ilahay waxaad ugu sharig wax yeelaan ilaa an yasha'a rabbii shay-an wasaca rabbii kula shayin cilma afalaa tatakaruun ilaahay inuu doono oo asagu hawsha qadaro oo ii soo mariya aalihadan iyo asnaamtan iyo waxaad sheegaysaan asagu dhib soo mariya mooyeen axad wax yeeli kara ma jira buur dhibku meeshuu iman wasica rabbi kula shayin cilma ilaahay baa garan waya addoonka waxa dhibi iyo waxa dheefin iyo meeshay masiibadu ooga iman iyo meeshuu khayrka ooga iman intuba allah maamulaya bicilmibu ku socdaa wuxuusan alle ogeyna igu dhici maayo waxaan xagga rabbi ka iman igu iman maayo ha islugoynina wakayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum biاllaah ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون waa la garan wuxuu yidhi see anugu oga cabsan waxyaabahan asnaamta iyo awhaanta ilaad ugu sharig yeesheen ayib anuu alle u dhowaanhayo oo ilaahay caabudahayo oo muwaxid ah baktin aad doobteen see uga cabsanhaya see wax yeeli karaa daan rabbi qadarin idinkii khariibnaa ee mushrikiinta ahaa ee allahiidan abuuree khaaliqa u shargila cabsan maysaane seen anugu cabsadaa asagii mushriga dhex fadhiyey bosnadada ku jiray ee musqusha ku dhex jiray ee shaydaan caabudahayy fatakuuna lishayطaani waliya ayib ayaa wuxuu ku leeyay isilaali khatar wey hawshaada oo adu hadday khatar noqon weytay maxaa khatar ka dhigay adigii mushriga ahaa haddaad khatar ku dhici weyday muwaxidka fa ayu lfariiqayn fariiqu lmuwaxidiin wa fariiqu lmushrikiin wey labadoo kooxood keebaabaa axaqu biاlamni nabadgelyo iyo badbax iyo samataxbax keebaa ku xaqle in kuntum taclamuun qaala tacaala aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlmnu wahum muhtaduun kuwa ilaahay rumeeyee towxiid dhaba laga helay awalka hore walam yalbisuu iimaanahum bidulmin iimaankoodana aan dulmi ku dheehin ulaa'ika lahum اlmn kuwaasaa nabadgelyo iyo ammaan u ahaaday wahum muhtaduun saxaabadu xadiidkii fi saxiix waad garanaysaan markuu ayadda ay soo degtay xadidka cbdullah mascuud waxay dhi nabi maxamed waayunaa lam ayb ninka aan dembi ku dhicin aayaddan way dhibteen saxaabadu aad bay ugu rafaadeen waxay u qaateen mujaradu dulmiba ninka laga helay dembi sagiir iyo kabiir shirki iskaba daa'iye ninkii macsiya ku dhacay aakhare inuusan ammaan lahayn oy naartiisu diyaar tahay ayib bay u qaateen waa ku rafaadeen ilaa ay nabiga u dacwoodeen nabi maxamed baa yidhi sidaas ma ahe eh, miyadan maqal eh, mxu alcabdu saalix hadalkiisii ina shirka la dulmun cadiim ayadoo sidaa tahay oo loo jeedo dulmigan dulmiga shirki iyo kufriga akbarka ah haddana waxaa sugan nabigu inuu ku fasiray xataa dunuubta yaroo laga tago uu ku fasiray maalin maalmaha xadiidka jariir bdllahi bajali fii musnad axmed wahayri ayaa saxaabadoo madiina ka baxay oo fogaado nabigu uu hogaaminayo dagaal iyo duulaan wax loo socdayba marka iyo xajba midunba ay hayde ayaa nin raakiba hal saarama meel fog ka soo baxay oo aad u laxaatanaya hal soo kicinaya oo dadka muslimiinta socda inuu gaadha doonahay nabigu muxuu ninkaa soo ordahaya ee hasha wata waxaad moodaa annaga inuu doonhaye bal loo yar qabto lugtii baa la yar qabtay ninkii baa durbo soo gaadhay soo istaagay dadkiibuu salaamay assalaamu calaykum buu uu salaamay salaanta laga qaaday waxaa la yidhi ka timid wuxuu min ahlii wa cashiiratii wa ahlii wa awlaadii baan ka imid xaggeed u socotay baa layidhi rasuulki ilaahay baan rabaa madiinaan u socdaa rasuulkii waa kana laqad asabta markaasuu nabiga kusoo booday oo salaamay nabi maxamedow inaan islaamaan rabaae iimaanka mal iimaan callimni liimaan buuhi iimaanka ibar aliimaanu an tashhada an laa ilaha illa allah wa anii rasuulu llah wa tuqiimu الsalaa wa tu'ti الzaka watasuuma ramadaan wataxuja albeyt wataxuja albeyt baa lagu yidhi intaas miyaa qad aqrartu nabi allo waan qiray waana ku dhaqmahayaa buuhi waa la socdaa markaa nabigu u sharxaayo hashii uu watay yaa jiirkii baalki jirka ama aan dhihi jira ii sheege baashi walasandheerta dhulka qodan jirtay ee xaggaasoo kale goodo ka samaysan jirtay meel baholo jiir uu kashkaash saaray ama hoosta oo ku xorday bay hasha lugta kula fakatay hashiisi hashi socotay baa lugta markaasu hashi dhacday isagii baa ka faninay kow waa naf baxay saxaabiga markuu ashahaatay ee aqrartu waana ku dhaqmahayaa ee la socday hashii baa lugta meel baholo kula dhacday hashii baa faninta waa ka faninay qoorta hoos marta waa jabay wuxuu ihi duunakum birajul camaar ibnu yaasir iyo xudayfa durba qabtoo fadhiisiiyey tay boodeyn bay fadhiisiiyeen nabi maxamed ninku waa dhintay baa nafta baa ka baxday wuxuu walaalkiin qaada maydha ku tukada xabaala waina hada min aladiina lam yalbisuu iimaanahum biulmin ulaaika lahum lmn wahum muhtaduun wuxuu ninkan wuxuu ka yahay qolyaha iimaankooda aan wax yaroo dulmiga ku darin haddii muxuu daraaba hadduu islaamay wamaata calaa dalik laa sahiiratan walaa kabiira dembigiisa ma raacinin aayaddu cumuumkeedu waxaa soo geli ninkii ilaahay ka badbaadiyey macaasida oo dhanba ka badbaada waa soo gelaya laakiin dulmiga loo jeedo bilqasd اlأwal waa ashirk wاlkufr biاllah xadiikana waa xadii saxiixa wey waakharuuna qolyo kale jacaluu اlmayita bimanzilaة اlilah xadiikaas qisadiisi markaan la dhammaystiro markuu nabigu la xabaalahayay markay saa usoo qabteen nabi ninku waa naf baxay buu nabigu kasii jeestay wuu fiirin waay nabi allow adaan kula hadlaynaabaa layidhi ninku waa naf baxay nabigu waa kasii jeestay way la hadleen saxaabadu nabi allow maxaa jiraa layidhi ninkan waxaan arkay buu i markaan kasii jeestay waan xishooday oo waan xanuunsaday maxaa yeele malaa'ig baan arkay buu garbaha hayso midho jannada afka oo u guraysa fa annahu kaana jaa'ican inuu baahnaa oo nin safar dheer soo galay oo baahan yahay baa muuqatay buur malaaigtoo midho janna siinaysa oo ku gurayso ku boobaysa aan arkay buui marka waxaan xaruustay inaynu garan weynin ninkaas muslimka inaan wax siino maxaa la siiya hadii haddaba la islaamay diin baa loo sharxaya lama degin waa la socdaa nabigu waa ka danqaday marka waan fiirin waayabu hada min ahli janna waakharuuna qad jacaluu lmayita bimansilati اlilaah qolyo kaloo suufiyo oo mushrikiin oo qabuuriyiina qad jacaluu lmayita maydkiiba waxay ka yeeleen bimanzilat lilah ninkii dhintay wadaadka ama suufigii ama odaygii ilah bayba ka soo qaadeenba rabbi wax abuura ayb wlilaahu wlmacbuud wshaykha alxaya oday wadaadka noolna almutacalaqa bihi lagu dhegan yahe daba taagan yahayna ka nebiy ka soo qaadeen maydki kii dhintay waa ilaah oo markuu noolaa muxuu noqon waa ilaah markuu dhintaaba yuuba qarxayaaba laba qarax horaana wadaad buska ahaa ma dhinto qar ma la geli waaba awliyo ilaahnima buu dallacahaya war ninku markuu mayd iyo midka noolkeebaa khayr badan ka nool baa dhaama ayib idan kuwaana waxaa weeye markuu dhintuba ilaah noqonaya wadaadka noolna ee lagu tacalluqahaya ee muxua ah, la daba taagan yahay la barakaysta ee sheekha laga aaminsan ka nebiyi buu noqonaya sheekhu maxaad uga jeedaa nebi buu noqon ilah buu noqon saa kuu sharxi fa min almayid maydka tutlab laga dalbaa qadaa'u alxaajaat danaha in la gudo maydku markuu dhintay asagaa la baryi ayib alaa yaa wliyaa allah akiiuuna bifadli lah baa cawdha la celinhayaa akiiuna bifadli lah noo gargaara bifadli adaa lagugu sirhaya maxaa fadli meesha yaalla awliya baa la baryi bifadli lahna waa hawlihaan dhadda ka hor ka soo guurin mxuah macshurulfalaga kitaab shamsulmacaarifka cafwan shamsulmacaarifka kitaab kutub sixri weeye markuu sixirka sharxo qaabka loo dhigo iyo sida loo waxeeyo iyo ninka sida loo dilo sixruulqatli walmarad buu kuu tilmaamaya ninka qaabka u dil xilligaas shaydaanka caabud lugta sidaa u marooji markuu dhammeeyo yuu ku dhihi alaa falyattaqillaha faacilu ilaahay ka cabsado ninka hawshaa samaynaya oo wabada dhibtay wixii gaalnimada ii sharaxday si loo gaalobi lahaa ii sheegtay si shaydaan loo caabudi lahaa ninkaan isku kacsan nahay inansaan u dili lahaa in u lahaa ii tilmaantay allah falytaqila facil caamada lagu sira waa daru ramaad cala lcuyuun lagu sirahaya marka alaa ya wliya allah aqiiuuna bifadl illah maxay tahay mayaga gargaarahaya awliyada ilaahay noo gargaara soomaalida xataa fanaanaheedii awliya alla adeeg xataa kuwii heesahayay awliya alla adeeg shirkigu qalbigu inaga galay iyo lafaha mu dhuuxu inagaga jiraan dhuuxa ninka soomaaliga ah in shirki uu ka badbaaday ee remiiga ama tuulaha waa adag tahay qolyaha reer magaalada iskaga kora waxaa laga yaabaa inay hawsha ka badbaadaan waa dhici karta laakiin iyaguna aafo kalaga shirku tashriic baa iyagana baabi'iyey iyo mxuu ahay kufru walaa'i walbaraa bay ku baaba'een iyo bakti kale iyo atashabub binnasaara walyahuud <clears throat> soomaalida waxay yidhahdaan hal walba geed walba in hal karis waa hoos taalla geed weyn oo hadda eh, qoyan haddaad u timaado haddaad laacdo waan ka heli xaabo iyo qoryo iyo mxuu ahay neef ku karsato geed walbaa leeya in hal karis waa hoos taalla soomaalidu badankeed waxyar ka horreeyey hawshaan unbaa la qabatimay kuwa hadda wax badbaadayna weli baqayaad baa ku dhiman nima meel bay marka sunta ugu jirtaa dad yar oo fara ku tirayso oon boqolkiiba shan ama toban dhannayn baad mooddaa inay ka badbaadeen haddiiba la badiyaba boqolkiiba shan boqolkiiba toban <clears throat> famin almayiti meydka xaggiisa tutlabu laga dalba oo laga raadiyaa oo laga baryaa qadaa'u lxaajaati danaha in la iyo wakashfu lkurubaat kurbooyinka in la faydo meyd baa laga raadiyaa kunta yaa cabdalqaadir kaashifa alkurabaa'i kunta yaa cabdalqaadir kacbat alwliyaa'i yaa imaam albudalaa'i wa amiira alnujabaa'i wa khiyaaa alfuqaraa'i jud waqum wasmac wabaadir bdqadir baa laga soo kicinaya waa laka suhaad baqdaad xageenu ku ima dhuusamareeb imow halkaas lagaga baahan yahay yaa imaam albudalaa'i wa amiira sheekh salaad dhuusamarada baryahan ku dubayso baashu warkeedaa la bixin laayahay ah, xajkii waa la geeday xaramki yaa imaama albudalaa'i wa amiira alnujabaa'i wa khiyaasa alfuqaraa'i jud deeq wax bixi wa qum soo istaag wasmacna maqal waan ku baryaynaay wabaadir soo degdeg ha afar amar oo kala daran wey xaggee joogaa halkaasuu fadhiyaa nabi maxamed baa logoynhayaa idaa naabanaa khaطbun jasiimun mukhayamun cayniyada ay waadoonku ilahi ku baryi jireen asnaamtoodii idaa naabanaa khaطbun jasiimun mukhayamun wahaaja bina min hawli shidatina yamu nunaadi rasuula اllahi wاnnaasu nuyamu alaya rasuul اllahi kun daa'iman maci ila soco wax kasaba difaac taas waa qayb dambe beydka beydka qayb dambe wey takhmiiska ku xiga wey miiska ku xiga wey idan idaa naabanaa khaطbun jasiimun mukhayamun markay nagu soo dar weyn oo dadka hadhaysa wahaaja bina ay nagu kacdo min hawli shidatina dhibka naga daraansiisa yamu badoy kacdo badi baa kacdanoo duumo wadanni iyo laashash badi kacday balaayaa soo degtay maraykan baa soo xadxaytay cadow baana baabaashay roobab dhacay dadka halliga badi baa caariday maxaan samaynaa nunaadi rasuul allah nabi ma ilah loo qayliyaa ama yujiib mudara idaa dacaa wayakshifu suu ma ilaahay baa iskale mise nabi maxamed baa iskale nunaadi rasuul اllahi wاnnaasu nuyamu alay ya kun daa'ima maci tu alifka iyo taadka hadig laga wadaa haulaai mushrikuun taasi ka daran bay qaadaan jamcaha iyo iyo arbacadaba taa mid ka daran bay daldalaan wax ka daran meel kastaba yaalla akhidna akhidna ya shifaa'a quluubina wacanii yaxawil maasi wallahi wadfaci cayniyada aina aina noo gargaar yaa shifaa quluubina qalbigaa nabiga daawan jiray wa canii yaxawil maasi wallaahi wadfaci aniga xaggayaga wax kastoo igu soo aadan oo dhanoo balaayo ah ama masaa'iba ah, ama maqaadir o dhan ba difaac laakiin ilaahay maalinku iisoo qasto ma difaac kartid intaada lagugu sirhaya nabigu wax kastaba hadduu difaacaayo haddii ilaah ilaah kale weeyaba yaa faatimata bintu moxamed saliinii min maali fainii laa amliku canki min allahi shaya yaa safiya yaa cabaas muxuu ahaayey cali qoys qoys qaraabadii nabigo intaas goor buu u khudbeeyey hawshaani laakiin rixin baad leedihiin saabullah bibilaaliha hawshaan nabigu hawluu qaban kara ma jirto nabiyulaahi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayhi yowma badrin yowma uxudin baa saxaabadiisa sagaashan lixni horsi lagu gowracay asagaa dhooshisi la jabiyey dhiiggiisi la daadiyey la rafaadiyey inuu adoon yahay buu lagu tusahaya uusan awood lahayn ilahay ba u gargaari ilaahay baa difaaci ilaahay baa kaalmin laakiin asugu aduu wax ku qabsado ma jiro ma haduu awood asagu madax bannaan uu leeyahay gaalama rurbuubin laha <laughs> waa fufi laha soo maa gaal taaganba lama arkeen masihiisuba iyo ahalkiisii iyo reerkiisii baa laga soo fiijiyey oo soo hijrooday oo an boqoloo kilomitr uu lugeynay o dhuumanay weliba xeebta intuu maray rafaaday idan nabig sal l slam haybna ma ogeyn inuu alla u sheegay mooyeen awood basharka ka baxsanna ma lahayn intuu alla siiyey mooyeen addoon makhluuq oo ilaahay kareemeeyey oo barakaysan weeye <clears throat> laakiin baryo iyo cibaado iyo magangal iyo gargaar iyo guul allah iskale subxaana wa tacaala haddaad isku khalado musiibo weeye xuquuqdii aad isku khalado oo laba shay oo isla aad isku qabato dhib taagan weeye dhibtaada meel kastaba way taalla caawa dhan iyo shirkigaasaa lawada saasaa muslimiin lagu yahay haween lagu qabaa masaajid lagu buuxin masaajid lagu dhisahayaa diinta nebi maxamed la soo diraan laysla fahmin baa dhibka maxaa nabiga lala soo diray dadkii loo soo diray maxay ahaayeen muxuu carab kula dagaalamay mushrikii alcarab ilaahay subxaanahu wa inu ya yahay khaaliqu samaawaati waalardi way rumaysnaayeen adduunka inuusan khaaliq labaad ka jirin waa rumaysnaayeen qadaa ullaahi wa qadari qadarkiisa waa rumaysnaayeen qayb kamida mida xataa baciga way rumaysnaayeen malaa'ig inay jirto waa rumaysnaayeen salaadda wax lagu sheega waa yaqaaneen soom xaj iyo cumro waa yaqaaneen qaraabo xidhiiska waa yaqaaneen runta iyo cahdiga iyo wafaaga waa yaqaaneen khamrada qayb diiddaa jirtay nikaaxan saxiixa taqaanaan waa yaqaaneen qaybka afar nin waxay lahayn buu ka mid in bilaha xurmada la aan la dagaalamin waa yaqaaneen beytkala in la xurmeeyo waa yaqaaneen qaraaba xidhiidhiska intaad islaamka ku sheegteen diin ku sheegtaan in badanoo ka mida waa hayeen waxayna sheeganayeen inay diinu nabi ibraahim ayagu raacayaan mutabiciina limillati ibraahim wa ismaaciil bay aaminsanaayeen weliba waxay la dheeraayeen markuu ay xaaladu xumaato iyo xaaladu adkaato mukhlisiin muwaxidiinay noqon jireen waidaa masakum muduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ila iyaah falama najaakum ila اlbari acradtum akaan insaanu kafuura waidaa hashiyahum mawjun kaاdulali dacaw اllaha mkhlisiina lahu اdiin faidaa rakibuu fi اlfulki dacaw اllaha mkhlisiina lahu اdiin mushrikiin alcarab waxan way garanhayaan markay dhib yimaado oy shida timaado oy badu caarido oy balaayo ka xogba ay timaado cabdulmualib markii abraha u dul fadhiistay u arkay inaan la difaaci karin intuu cararay o arutiisa qaatay oo buurti fulay buu ilaahu beydkaada difaaco rabbi kasta beydkiisa waa difaaca annagu maanta war ma hayne oo laatihubil awe laatihul shaqayn mahayaan waa ogyahin isan shaqaynayna maanta nat waagood inuusan shaqayno kaarkooda dhacay wuu ogyahay markaa iyadaa laatihubul iyo wuxuu dhan u ka leexday ilaah wuxuu rabbigii cirka jirayo beydkaada difaaca annagu tabar ooma hayne waa laga shaqayda abra wxu dhacd ogeyday mushrikii alcarab kaanuu yuwaxiduuna allah wayukhlisuuna fi اlcibaada wاdducaa cinda الshadaa'id wainamaa yushrikuuna fi الrakhaa xilliga barwaaqada iyo berisamaadka mushrikiin noqon jireen mushrikiinta soomaaliyeed yushrikuuna fi shiddati wayukhlisuuna fi raha wahada yadulu wuxuu kutusayaa calaa asaalati shirki wاlkufri fii quluubihim buu kutusahayaa ruuxu markay xaaladdu ku soo adkaato oo jamiica almanaafid waطuruq aysa soo xidhaan xaggee u cararaa meesha keliya uu isleey waad u baxsan kartaa buu u cararaa ma mise ma haddii adu hadda taagan seef lagugu qabto gacmahan baa taagi waa meesha kugu dambaysa wey gacmahadu gacmuhu ma cabsadaan xubinka aadamaha xukunka oo u geysan wey lug taagi maysid gacmahaad la boodaysa aaka haddii lagugu qabto gamaad la boodaysa gamadaas kaga dhigaysa gamaha iguma cabsadaan waa waxa keliya miciin badda weeye xagga makhluuqa iyo adiga awooddaada xagga awoodda kaa baxsanna axadka aadamaha eelida uu kugu naxariis badan yahay xubuna kuu tarikaad ku carraysa dhib baa yimid hebel baan maanta baahida u sheegan karaa baad leedahay ninka soomaaliga markay xaaladdu ku adkaato oo baabuurku uu qallimo ama uu la faniino ama baddu ay doontu la caarido ama diyaaraddu le taayirihi la bix la yidhaahdo ama way qallimantay ama matoor baabaraysa la yidhaahdo sheekh cabdiqaadirow buu leeyahay maanta waa maalinkaadii anna haddee markaad i badbaadiso waxaan dhigaad ogaan doontaa boqol halaadba go'ays ninka qalbigiisa ma allaa ku weyn mise sheekh cabdiqaadir ku weyn xilligaa daqiiqa ee khatarta ah ninka cabdiqaadir cuskaday ee ilaahay ilaawey qalbigiisa ma allah ku weyn khaaliqa abuuray mise wadaadku cuskaday baa ku weyn aan been isu sheegin waxaan jurmada laga dhaadhicin fadal wadadii bay yidhahdeen dad iyo dunya sheekhi daafic jiro duunyada adduunka joogta daafaca dadka adaa daafaca laakiin waddada laguu soo mari lahaa waraabaa degay dheheen waraaba waa maxay qolyaha shabaab baa qabsaday ilay meesha lama soo mari karay dhaheen marka waxaa loo baahan yahay inaad kuma baabi'iso qolyihii direed ayagu caabudi jiray shakiisu direed qumliyaa weli shakiisu direedo ashrar halaagay bay leeyihiin qumliyaa weli sariican sariican qumliyaa weli ii soo istaag ii gargaar eh, muxuu ahaayey yaa kurbadayna fayde miyay ahayd kurbadayna fayde qumliyaa weli kurbada fayd ii soo istaag ashraar halaag shabaabka baabi'i shabaab wax maraysaa yaane shakiisu direed ku lugaynine eh almuhim kuwa hadda jooga iyo kuwii hore intuba isku baab wax la kala qaada meeshan ma yaallaan kuwa dhowsumeeraha fadhiya samatariyada kuwan sigiis fadhiya mxuu ahay tu alifka iyo fadhiya kuwa jooga mxuu ahay qabriga shanuur xuseen kuwa baydhabo fadhiya bakool kuwa mxuu ahay sayid samatarka mxuu ahay jooga mxuu ahay gada fadhiya ruunsheele kuwa jooga kulli waa isku baab midka abdaal joogay mxuu ahay ama sheekh lagu caabudo haarta sheekh iyo hergeysa mxu midka lagu caabuda mxuu ahay sheekh aw barkhadli waa isku baab waa aaliho iyo asnaam la caabudiyo awsaan way kulligood isku wax baa laga aaminsan yahay nin walba ilaah yar buu leehay caruurta waa inaga kaaga sheekeeyey masagada tumahaya reer galbeedka waxay <laughs> ku tumaan masagada gabdhaha foodayda markay masaga tumahaya waxuu leeyahay mxuu ahay eh, sidii libaaxay adaa u duulay wixii adaa u duulay wixiina laaca laqiyaa jilaani jilani laga waramaya adaad sidii dabaysha u duulay wixna daara daf yaa jilani jilani baa le wii adaad sidii dabaysha u duulay adunka dhan mari kartaa saacadaad ku mari jibriil sidoo uga soo duulay min carshi raxmaan ilaa webiga niil ama badda u galay fircoon afka uga saaray waa duuli kartaa bay sidii dabaysha adaa u duulee wixiina daara daf yaa jilani adaa libaaxun lagu laqaynay wixiina laaca laq jilani midkii rawaama isagu muxuu yidhi laga seexday reer buu soo marti waa laga seday jilaaniya joogso nuuraaniya joogso jeeskan xalaan ku qadne joogso haraata jugsiibu baabi'i waarkiisaba waxaan wax nastay ma jiraan yaa laisku logoyn meel kasta ama waamadhe ama nood istandhe inkastoo noodistan ayna dhaanto iyo waxba nagu dhaanto meel kasta shirki intiisi la-eg baa jooga nimankan marka noocaa samaynaya makhluuqaadkii awlida baryahaya fi rakhaa'i washidda waxay ka gaalaysan yihin ka gaalnimo badan yihiin abujahal iyo abulahab abu jahl iyo abulahab iyo cabdulmualib iyo abu aalib waxaa ka kaafirsan oo ka mushrigsan soomaalida mxuu ahay barwaaqo iyo berisamaad shidde iyo rafaad abaar iyo mxuu ahay baababa ilahay kheyrkii baryaysa waxaan xusuustaa ninty eh, onkii meelaha taqriiban baan baabuur meel u raacna dhowoo kooxa oday baana soo raacay reemiyi ah baabuurkii baan intay meel meel laaga dhow ka gudbayna ay lugtu u fakatay ayuu laanguusar yar buu ahamkaasu aad u leexay alaabtii qayb baa faniintay dadku way ku dhegeen oday baa marka wuxuu hi sheekh cabdiqaadirow na badbaadi kuwa yaroo nala socontay qabteen bay tuuraan duqi isay dhanaab dhab intay siiyeen daf meel dixu ku dhacay ilaahay wax ma yeelo iska badbaaday mar damba nin oday nala socday intuu la qabtay buu waaniyey oo waxaan iska daawaa shirki oo macaws buu siiyey xooguu shilmuu siiyey nimankana waa kugu degdayeen raalli ahow oday waa iska teg isagoo sii dhutinhaya buu iska dhaqaaqay yacni baabuurkii gadoomahayay yaa loo cuskan hayaa meesha dad kale bismillah ay leeyihiin ilaahayow isagu sheekh cabdiqaadirow buu yidhi wuxuu aaminsan yahay inuu halkaa ku caro carruurta yararka ah ee maqasha raacda ama ariga raacda markay maqashu ka fakato ee xari la raacya ka fakadaan nin walba awowga hebel buu odhanhaya carruurta yararka ah ilaa waa lagu tarbiyeeyey waxaa lagu abiyey shirki iyo kufr hooyadii baa ilahay keyrkii baryi jirtay aabbihii baa baryahaya wixii buu ilmuhu arkahaya candhuufa markoo intii lagu shuba meeshan oo dhac laga siiya meesha candhuufta udusha la aadi jiray taas waa waa tadayurki iyo baarix iyo saanix iyo wey carabtataatay socon weydo awowey fiqi hebel waad bilaabaysa nin walba aabi awowgiiba qabsanaya leanna abtirka ninku uu leeyahay awow barakaysan baa loogu sheegay kulli maxaa wada barakeeyey nimankan nin abtirkiisu caame caama dhalay ilaa maxaa loo waayey duqi uu ka soo farcamay mid walba mid fiqi lagu sheego oo ama wadaad lagu sheego barakaysan say aaminsan ba meesha la cuskado asnaam arbaabu mutafariquuna khayr am ilah lwaaxid اlqaar hawshaan meel kasta taalla ka dhintay asagu kurbafayde asaga wey marka ciddu casha cirka roob laga waayo caafimaadku yaraado asagaan cuskanaaya cabdiqaadir u yeedha waaba maa ciddii baa casha qaatay caafimaadkii baa yaraaday cirkii baa roob laga waayo yaa la allah mise cabdiqaadir asagaan cuskanaaya cabdiqaadir u yeedha in badan baan soo maray in badan baan hawshaa soo maray ayb adaa cabdiqaadiroo alla ku ciseeyo cirko e, mxuu ahaaye ifko dhan ku caanahoon ku cashira sheegtay ciishooday jilaaniyow awa ciidankaadiye alaabta soo daaweey markaad ciishooto ama mxuu ciidankuba wuuna asagu adeego wey adugu haddii fanaankeenni awliya alla adeeg uu leeyahay maxaaba kuu hadhayba adugu wax kuu hadhay miyaad garan meel noo badbaaday ma ay jirto tulabu qadau lxaajaati wa kashfu lkurubaat wa ama alxay midka noole sheekha ah shirku tashriic waa kaasw kaa shirku lcibaadu ahaa shirku lcibaada ayuu ahaa wanusuk waxaa kuu yimid shirku tashriic wa ama alxay odayga nool falxalaalu maa xallalah walxaraamu maa xaramah odayga nool xalaashu wuxuu asagu banneeye wey xaraamtuna wuxuu asagu xarimay wey ilahay wuxuu xarimay ma aha asagaaba dejinhayaba anaa idhi wakaanahum waxaad moodaa fii anfusihim naftooda qad cazalu llaha ilaahay inay ka casileen can an yatakhiduuhu ilaahan waxaad moodaa qaabdhaqankooda iyo waxay sameen markaad eegto ilaahayba inay u diiday inuu ilah noqdaba rabbiga abuuray bay caileenba xilkiibay ka qaadeen xilkiibay ka tiriyeenba ilaahay yay u dhiibeen sheekh cabdiqaadir iyo awliya alle iyo baa loo dhiibahaya ilki war ilaahnimada ma allah iska leh mise wadaadahan dhintay muxamedna waxay ka casimeen ka qaadeen an an yatakhidu canba meesha ka go-an an yatakhiduuhu rasuula haddaad wadaad wuxuu baneeyey aad banaysan wuxuu xarimana aad xarimi taa macnaheedu waxaa weeye nebi maxamed rasuul ma ah ilaa isagaa rasuula diin soo diray iyo wanaag iyo khayr haddaad ilaahay khayrkii baryayso taa macnaheedu waxaa weeye alla macbuud xaq lagu caabuda ma ah wuxuu dhan isdaba jooga waqad yajiiu lxadiiu alxadiiثu اlcahdi bاlإslaami aw الtaabici lahum alxasani الdanni bihim aw غayrihi yaطlbu min الshaykh اlmeyiti ima dafca dulmi malikin yuriidu an yadlimah aw غayra dalika fayadkhulu dalika aلsaadinu wuxuu sheekhu ka hadlay kaas waa kuwa waaweyn ee ayagu howlahaas ku barmoosay waxaa laga yaabaa mid hadda soo islaamay mogta haddaad soo islaamta diinta soo gasho oo qolyaha islaamka kuu sheegay ama gacanta kuu qabtay ay raafida yihiin raafidan baad noqon hadday qolyahan qaadiyaaniinta axmadiyada meesha bangaane fadhiya ay kulaana axmadi qaadiyaanian baad noqon dilaawo ah hadday ku ababyaan kuu qabtaan muxuu aha tawxiidka mushrikiinna mushrikiin mushrikun baad noqon nin imaama wuxuu yidhi fulaan nasraani buu ahaa fa aslama markaasuu jahmi noqday intaqala min jahannama min daar ilaa daar jahanabo gurigeedu ka guriguli kau galay macasalama qololkii jahanaba muu kala degay hore aanbu jahanaba qol ka degaan asagoo kaafir ah jahmi muu noqday jahanabo kale unbu kusii waray qol kale usii guray waa intiqaal min mawdicin ilaa mawdicin min jahanam ku dhex wareegayso un marka sheekh wuxuu uhi waqad yajiu axadiiu alcahd nin islaamka ku cusub alxadiiu alcahdi xilligiisu ninuu dhow yahay ama cusub yahay bilislaami baa imanaya nin waa dhow soo islaamay baa iman aw taabici lahum ama mid raacsan baa imanaya qolyahaas mushrikiinta ah alxasani danni bihim oo malo wanaagsan u qaba culummadaas iyo nimankaa dhinta iyo wadaadaha la iyo qubuurtan wanaag u qaba ila aqoon badan ma laha aw hayrihi ama mid kamid aan ka ahayn yatlubu asagoo ka dalbibu imanhayaa min asheekh ilmayiti wuu iman wuu soo ruculayn maxaa ka socotaa sheekhiibu wuxuu ka baryahayaaba inuu hawl u qabto hadduu soo isna waa dhaweydiin aqoon ma laha ama malo wanaagsan baa looga sheegay wadaadahan ama asagaa malo wanaagsan niyasabi u qaba walaalfiyo wey walaalfiyo xaggee jooga hadda yalubu wuxuu ka dalbayaa min ashaykhi اlmayiti odaygii dhintay imaa dafca dulmi malikin yuriidu an yadlima meesha muxuu yimid oo soo orday ilahay lagu cararaay wuxuu soo orday dafca dulmin malikin boqor dulmigii inuu ka difaaco maligaasoo yuriidu doonahaya an yadlimahu ninka soo carray inuu dulmo ninka xadiidu cahdi bilislaamka ama ninkan taabica lahum ee malaha wanaagsan ee soo ordaya qabriga meydka yimid ama sheekhu u yimid muxuu usoo cararay wuxuu rabaa dulmi haysta in laga difaaco aw hayra daalika ama dhib kaloo haysta islaantii baa u dhali weyday caafimaadkii baa ku yaraaday shiduu ka bixi waayey ganacsigii baa u socon waayey wax kastoo dhan baa adkaaday ayb qabrigii yaa fadhiya nin leeda muriid iyo khaliif baa fadhiya la caleemo saaray oo saadin ah xaajibaa xajaba wasadana qolihii maamuli jiray qabriga yaa imanaya fayadkhulu daalika saadinu kii qabriga maamulhaybaa markaasi galahaya qolbuu sii glhaya qabriga maqaamkiisa buu sii glhaya darse hoose oo dhisan buu sii glhaya fa yaquul wuxuu qad qultu lishaykh dhibkaada sheekhaan u sheegay dhibka aad sheeganaysay in boqor hebel ku daba taagan yahay gurigaa dhisatan uu kaa dumiyo naftana uu kuu keenay sheekha waan gaadhsiiyey waa sheekh meydkaah ayb wshaykhu yaquul linabiy shaykhuna nabigu hawshaada u sheegi doonaa wnabiyu yaquulu lilah nabiguna hawsha ilaahay buu gaadhsiin doonaa wallaahu ilaahayna qad bacaa wuxuu soo diray rasuulan rasuul buu diray ila sulaan si deg degana ilaahay diray fariin iyo malag buu diray hawshaada wado boqorkii baa lala hadlayaa saacadda beri wix ka bilowda boqorka waa ka hagaagaya soo gudbi annagaa qabanayna sheekhaan u gudbinaynaa nabigaa loo sii gudbin ilaahay baa loo gudbin ilahay jawaab deg weli addoonkiisa ma u jawaabo hawshan dheer maxay ahayd dariiqa aan tooska ahayn muxuu yahay ee sheekha sii mar nebi maxamed sii mar haddana ilaahay ha u tagto ha ka soo noqoto kadibna xaggaa sii aaddo waxaas lugooyo culaabtaas umada lama igu lugooyo dariiq toosaan haynaa waidaa saalaka cibaadi canii fa innii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaani falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacallahum yarshuduun yaa ibna cabaas idaa sa'alta fas'al illah waida stacanta fastacin billah idan nabi maxamed wuxuu ihi ilahay alla baryo dad wax weydiisaan alla weydiiso ilahay wuxuu leey anigu waqadaa rabbukum udcuunii astajib lakum ma ibliis baad ka liidataa shayطaan ibliis oo ilaahay ku kufriyey awalu man kafara biاllahi subxaanah wa tacaala ayaa ilaahay baryey faandirnii ilaa ywmi yubcauun qaala inaka min almundariin waxbuu ilahay weydiistay in khuluud la siiyo la waariyo waa laga aqbalay awoodu wax ku fasahaday waa laga yeelay ibliis baa asagoo caasi oo kaafir oo mustakbir ah ayaa ilaahay intuu barya laga aqbalay adugu ma ibliis baad ka liidataa haad xumaatid be ma fircawn iyo mxuu ahaa ma ibliis iyo shayaaiintaad ka liidataa ilaahay waa ducadu waa aqbalaya la iman asbaabteedii ilaahayna bari almuhim wallahu qad bacaa ilaahayna wuxuu diray rasuulan buu diray fariin ila sulطaani fulan buu diray sulطaankii hebel ahaa iyo boqorkii hebela eed ka baqayso inuu ku dulmiyo warka waa la gaadhsiiyey sheikhulislaam su-aal buu ku weydiiyey marku ka jawaabto fahal haada kani ma yahay buuri ilaa max diin lmushrikiina wاnasaara diintii mushrikiinta iyo diinteedoo saafi ah oon barxayn ma yahay mise maya waa diintii nasaarada iyo mushrikiinta carabiyeed oon aan la barxin wey oo saafi ah gaalnimo buuxda oo tii nasaara ay ku dhacday iyo mushrikiin alcarab bay nimankana ku dhaceen buui wa fiihi hadalkan waxaa kaloo ku jira min alkadibi beenta iyo waljahli aqoon darrada maa shay baa ku jira laa yastajiizu uusan banaysanaynin kullu mushrikin wa nasraaniy waxaan sheekhan u gudbina hawshii oo adigu sida sheekh ula hadlaysa adigan taaganaya qaadimka ku haya beenta nagu akrinayso maxaad sheekh ula hadasha noo dhib telefoonka aan la hadlalle telefoonka aad kula hadlayso noo dhib aan weydiina ma oo naar baad ku jirtaa mise waa lagu janneeyaan dhehana ayib xaggeed joogtaa sidaaduba meesha ma baa ku jira mase dunya mase dad baa ku jira aan weydiinne waa kuwaalaya boogta xoguu leeya sheekhi baan la hadlay sheekhiban arrinta u gudbiyey sida u gudbisay sheekhina waa gudbay nabi maxamed u gudbiyey sida u gudbiyey ya waa jahli adaa laska kaa cedceysa mawta wixii waa waa laska kaa waa lagu rigaysanaya mar haddana wixii aad yacs ka dhihin waa ku dhammaatay iyo wljahl maa laa yastajiizu caamadu mararka qaarkood haddii markii ay hawshu naftu qabato caqliga baylin waxaaso dhan baa iska fashilmaya caamaygii waad iga sheegada koor eh, hal siyaara keen baa la eh, nin suufiya wuxuu soo ilaashaday hal firfiicnaydoo geela ku jirtay yuu hi berri bixi wuxuu hi sheekh qurba hebla qaada maya qaalinta hebla'a ah maya hasha hebla in addadan keenin waxba socon maayo ninkii markii waagii beri ilaa baqan lays hortaagnaa iyo wuxuu odayga haddaadan hasha soo xidhin ooda geela ku soo darin cirkaan udub ka siibahayaaba cirka baan udub ka siibahayaa cirkan weynee taagan udubbahu ku taagayaan dumin ka siibahayaaba geel kuu foofa iyo adigabaa baaba'aysaa sheekhu ha ka siibin buu ha sheeble qaado oo tan qaado cirka inuu dumin karo oo udbaha ka siibi karo oo teendho soo dunto uu noqon karo aaminsan yahay sheekhu ha ka siibin bu ilahan kugu dhashay qaado colaha intan qaba maya qaaninta makeeniimsa waa maya markay naftu qabatay asaguna qaaninta waa ku adkayda iyo intuu sheekh wadaadka isku duubay iyo wuxuu ihi ka siib meeshaad ka geshaan ka gelayaabuu isku duubay dhab buu siiyey haddii muxuu sameeyaa naftii baa qabatay marka intuu asaga isku duubay wuxuu i sheekhu cudubka ka sii cirka buui meeshaad ka gasho baan ka galhayaabuu eh, markuu muxuu garan waayay dhibkan ba intuusan la kulmin muxuu dhihi sheekhu cirka allah abuuray mana siibi kartid dantaada ka hadal yani waa naftaa qabatay maa buu yani wafiihi min alkadib waljahli maa laa yastajiizuhu kullu mushrikin mushrikiintoo dhan ama mushrik kasta wuxuusan bannaysanaynin baa ku jira iyago nasraaniy walaa yaruuju aan maraynin calayhi cala almushrikiina wanasaara waxaan kugu soconaynin oon maraynin oon loo qarin karin ayaa meesha dhex fadhiya waa been cad oon geed loogu soo gabanin sheekhu marka wuxuu waya akuluuna min annuduuri wamaa yu'taa bihi balaka aynu ku joognay insha allahu tacaala